bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiin wlcaaqibaة lilmتaqina wla cudwana ila clى الظalimin slى اllah وslm وbaarak عlى mxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaعin qala الmuأlif raximah اllah fasl wاlmusaaqaat jaaئizaة clى الnhl wاlkarm faslkan wuxuu ka warramaya musaaqaadka musaaqaadkuna waxa weeyaan qof qofka beerta iska leh nima beer leh beertiisaasi geed weyn bay leedahay dabeetana beertaas waxa uu u dhiibayaa nin caamila oo ka shaqeeya ayuu u dhiibayaa ninkan shaqaalaha wuxuu kula heshiinaya geedahaasi inuu ka shaqeeyo waxalle waxay geedahaasi u baahan yihiin midhaha ay ku keenayaan inuu ka qabto oo waraabintii leh oo hagaajintii leh oo hoostoodii hagaajintii leh oo bacrimintii leh oo laamaha iyo hagaajintoodii ay tahay haddii laamaha qaar kamid la gooye ay tahay waxaaso dhan buu qaban doonaa waxaana uu qaadanayaa geedaha uu ka shaqeynay midhaha kasoo baxaa qayb ka mid a ah. wuxuu kula heshiinaya mushqaayadiisa inay tahay geedaha uu ka shaqeynayo midhaha kasoo baxaya inuu qayb kamid a ah qaadanayo maxay lamid noqonaysaa tii aynu soo marinay mudaarabad ahayd ama qiraadkii ninkii xoolaha iska lahaa nin buu dhiibay ninkaa u dhiibay wuxuu shaqee macaashkan aan kala qaadan halkana ninkani beertiibuu qof u dhiibay geedihii waaweynaa musaaqaadku geedweynta geedihii waaweynaa ee beertiisa ku yaalay buu u dhiibay qof ka shaqeey buu ku yidhi midhaha kasoo baxaana waynu kala qaybsanana kaa musaaqaat baa markaa la dhahda maxaa dhahdaa musaaqaat marka xukunkeedu ku sheegay wal musaaqaatu musaaqaatku jaa mid jaa wey oo bannaan jaa-isatu mid ku banaan weeye cala anakli geetimareedka ay ku banaantahay walkarmi iyo cinabka alkarm waa cinabka weyaan walahaa shardaani laba shardina waa leeda axaduhumaa labadaa shardi midkood an yuqadirahaa waa inuu ku qadiro maaligu marka halkan damiirku waa dee maaligii waxay ku wanaagsan tahay in markaas idhaa an yuqadirahaa caaqidka markaa in laga caaqid caaqideynka marka waa labadaba an yuqadirahaa waa inuu ku qadaro caaqidku bimudatin macluumati muddo macluuma oo la garanayo wathani ka labaadna an yucayana lilcaamili caamilka waa inuu u cayimo juz-an qeyb qeybtaasoo macluuma la garanayo min athamarati midhaha ah ama midhaha ka mid ah. uma alcamalu dabeetana camalku fiihaa musaaqaadka dhexdeeda calaa darbeyna laba qeybood buu ahaaday camalun shaqo yacuudu nafcuhu nafcigiisu uu noqonayo ila amarati midhaha uu noqonayo fa huwa camalkaasi cala alcaamili caamilka korkiisa ayuu ahaaday kalabaadna waa camalun camal weeyi yacuudu nafcuhu nafcigiisa ku noqonayo yacuudu nafcuhu nafcigiisu uu noqonayo ila alardi dhulka uu noqonayo fa huwa calaa rabbi lmaal qofka xoolaha iska leh ayaa kaasna korkiisa u ahaaday isagaa laga doonaya horta xagga xukunka uu inoo sheegay waa jaa-is waana mashruuc way banaan tahay nusuustuna waa waa ku timid oo rasuulku sala allahu alayh waali wasalam nimankii reer khaybar acطaa khaybara bishatri maa yakhruju minha min thamarin aw zarcin khaybar beerihii ku yaalay nimankii yuhuuddahaa markii laga qabsay rasuulku wuxuu kula heshiyey inay deganaadaan oo dabeetana ay beeraha ka shaqeeyaan wixii ka soo baxana kala barh ay qaataan iyaguna beerihiiba ku filnaanaya shaqadoodii iyo hagaajintoodii midhaha wixii kasoo beertaas markay midhaysay midhihii soo go-aanna waxaa ay qaadan doonaan kala badh marka waa mashruuc wey cala anakli iyo wal iyo walkarm nakhligii karmiga waa labada dililku ka yimid wey marka musaaqaadku wuxuu ku banaan yahay geetimareedka iyo karmiga karmiga waa loo qiyaas qaatay waayo labadaba dee zikada laga bixiya naqligana zikada laga bixiyaa karmigana zikada laga bixiya labadaba qiyaas baa ku yimaada kharsi waxa la hahdo oo waxaa la sameyn doonaa qofka beerta iska leh beertiisa in markuu doonaya zikada in ka bixiyo nin buu u yeeri doonaa mar rag ahlulkhibraa buu yeeri doonaa rag ahlulkhibrahaaba beerta eegi doona geedahay fiirin doonaan geed walba inta saaran bay eegi doonaan waxay qiyaasi doonaan inta kasoo inta kiilo ama inta kiilo kasoo geli doonta beertaase timir ah amaba cinab oo kale marka timirtaa la qalajiyo intay noqon doonto marka marka cinabkii la qalajiyo intay zabiib noqon doonta dabeetna halka waxaa kasoo baxaya zikada intu ka bixinay zikada intu kuwaajibasa ka labadaba kharsigaasna waa ka imanay sidaa daraaddeed imaam shaafici labadaasu ku daayay culimada kalena muxaqiqiinta madhabkiisa kamid ihiina iyaguna geedaha kale la midka ah waa haleeshiiyeen oo iyagana ku banaanta musaaqaadka la yidhahda musaaqaatku jaa-izatun cala geed timireedka ayaa ay ku banaantay walkarmi karmiga cinabka walahaa shartaani laba shardina waa leedahay axaduhumaa laba shardo midkood an yuqadirahaa waa inu ku qadiro bimuddatin macluumatin muddo macluuma waa inu ku qadaraan labadan qofee wax caqdi kala kala kala kala guntanay labada qof midna waa waa malik almalik midna waa alcaamil labada qof caqdiga kala gelaya waa labadaas weyaan mid waa maaliga beerta iska ya midna waa waxa weeyaan waa caamilki caamilki waay iyo wixii laga shaqeynayey oo beerti ah iyo waxa weeyaan camalkii camalka laftiisi la qabanayy iyo midhihii soo go-ay ee la kala qaadanayy ay noqonaya waa arkaantooda wa an yuqadirahaa caaqidku markaasu waa inuu ku qadiro bimuddatin macluumatin muddo macluuma muddo ayaa la qadaray oo qofkaasi uu shaqeynayo marka muddadu maxay noqonaysaa waa muddo geedahani ay ku midhayaan way ku midhayaan yaqiinan aw aaliban waa la hubaa muddada inay midhaha ku keenayaan ama haaliban sida loo badinayo ay ku midhayaan maxaa ku baxay marka in la muddeeyo muddo geedahani ayna ku ku midhanayno midhahaasi aynay ku bislaanayninba sanad sanad bay midhuhu ku bislaadaan lix bilood buu uga dhigay ama toddoba bilood qofkan caamilkiihi wuxuu ku shaqeynayaaba waa geedahan midhahoodii weyaan midhaha gedan kasoo go-ay marka muddo ayaynu ku midhanaynin haddaa haddaa la sameeyo muxuu qaadanaya waxu qaadanaya marka muddadu wayna noqoto muddo macluuma muddada macluumada ah horta horta macluum marka la waxa ku baxay muddo majhuula ah ya macluum marka la yidhi maxa ku baxay majhuul waxaad ku dartaa muddadaasi waa inay tahay muddo geedahani ay ku midhaynayaan yaqiinan aw haaliban waa la hubaa inay muddada midhaha ku keenayaan ama sida haalibka marka waxa ku baxay iyadana maxaa ku baxay muddo aynay ku midhaynayni lagu heshiin maayo ila hadii kala lsabsanay waxaan waxaa jahaalaadka looga saaraya mar walba inaan dadku ayna murmin oo aan lisqabsanin halkaa shardi ku haynaa soo ma <coughs> wathaani ka labaad an an yucayina lilcaamili caamilka waa inuu cayimo juz-an qeyb macluuma la garanayo min athamarati midhaha ka mid midhaha ah waa inuu u cayimaa caamilka loo cayimaya caamilku waa ke waa ninkii shaqaynaya waxaa loo cayimaya juz qayb macluuma oo midhaha geedka soo go-aya iyu qeyb ku leey marka macluum waa in la yidhi maxaa ku baxay majhuul ya marka waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo maalan midhaha soo go-a kala barh baad leedahay oo rasuulku muxuu ku yuri nimankii reer khaybar wuxuu kula heshiiyey bishari maa yaruju minha beerahaas wii kasoo go-a kala bar ina qaataan oo macluum kala bar ina qaatan nagona baan qaadanaa wey waa sax haddii doona way kala badsanayaan odhanaya anu haddaan haddaan ahay ninkii dee beerta iska lahaa maaligii waxaan leeyahay marka xoolaha midhaha kasoo go-a marka la qaybiyo saddex meelood laba meelood baan qaadanaya anu adigoo caamilkiina qayb baad qaadanaysaa marka juz buu magacaabay qayb soo wuu ka badin kara wuu ka yaran karaa maxay ku xidhanta taasi labadoodu e ya waxay ku heshiiyaan bay ku labadoodu ku heshiiyaan ayay ku xidhantay lakin haddii uu majhuul ka dhigo ma ansaxayso ma ansaxayso uma alcamalu fiihaa musaaqaadka camalka laga qabanayaa uma dabeetana alcamalu fiiha camalka marka musaaqaadka dhexdiisa ahaaday calaa darbina laba qaybood buu ahaaday waa laba qaybood camalun shaqo yacuudu nafcuhu nafcigiisu uu noqonayo ila thamarati midhaha uu noqonayo xaggooda fahuwa cala alcaamili camalkaasi caamilka korkiisu ahaaday caamilka laga doonaya w allii wixii geedahaas midhahooda ku hagaagayaan oo geedka midho ku keenayo ee midhihiisa uu ku bislaanayaan ee midhihiisa ilaalinaya yaa laga doonaya caamilka shaqadiisi isaga maxaa kamid a ah? geedka inuu waraabiyo ina waraabinta geedka la waraabinayo waxay midhihiiba ku hagaagaya saaqiidii biyuhu ay soo mareeyeen inuu hagaajiyo saaqiidaha biyaha ay soo marayaan geedaha ka baxay iyo xashiishkii waxa inuu ka qaado ka nadiifiyo geedka hoostiisa inuu nadiifiyo oo wixii xashiisha iyo waxaa daaqe ka baxay ka hoos baxay inuu ka hoos qaado damaarata waxaa la wixii geedka hagaajinaya oo dhan midhihiisa ee geedka ku ficnaanayo midhana uu ku keenayo waxaa laga doonaya caamilka ayaa laga rabaa kaas waa waa cala alcaamil wa camalun iyo camal yacuudu nafcuhu nafcigiisa uu noqonayo ila alardi dhulka xaggiisa uu noqonayo fahuwa isagu calaa rabi lmaali ninka xoolaha iskale korkiisa ayuu ahaaday oo camalkani wuxuu noqonayaayo nafcigiisu mxuu aguu noqonaya ya xaguu noqonaya nafcigiisu dhulka de sooma a muxuu noqonaya ceel la qoday ceelka qoditaankiisa macaamilka laga doonaya may saaxibulardiga laga doonaya ninka dhulka iskale ayaa laga rabaa inuu ceelkii u qodo aaladii wax lagu qoday inuu keeno haddii mashiin lagu waraabinayo mashiinkii inuu keeno eh, haddii beerta ubaahan tahay ijaar in loo sameeyo ijaarkii inuu sameeyo ya iyo oodii uu kusoo oodo xoolaha waxa iyo dadka ka ilaalinaysa oo dhan ninkaasa laga rabaa marka wixii nafci dhulka xagga dhulka u noqonayana waxaa laga doonayaa rab rablmaal wixii nafcigii geedka u noqonayana ya geedka xaggiisa u noqonaya geedku ku hagaagayo midhana ku keenayo midhuhuna ku bislaanaya kuna hagaagayaan waxaa laga doonaya ayo caamilka waa intaas caqdiga musaaqaadku waa caqdun laazimun waa caqdi laazim labada midna kama bixi karo labada midna kama bixi karo waay faslun wkul ma amkana اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi saxxat ijaaratuhu halkan wuxuu naga warramaya waxa hahdaa ijaarada ijaaraduna waa kirada waxbaa la kala kiraysanaya kiradu qofku wuxuu ku intifaacayaa wa waa waa waa bayculmanaafici wey bayculmanaafic ya baycul acyaan hadda imika guriga laftiisa lagaa iibiyo waa bayc haddii manfacadiisa lagaa iibiyana waa ijaaro waa kiro waana ficliga lagaa iibiye guriga laftiisii lagaama iibinin laakiin gurigi waxaa lagu ku intifaac intifaacaad ku intifaacaysidna lacag bixi ya ijaaru noqonaya kira la dhahda marka gaari baa waxa weeyaan manfacadiisii lagu siiyey manfacadiisii baa lagu siiyey lacagna oo lagaa qaaday waa ijaaro marka manfacana marka lagu siiyo haddii ciwad lagaa qaado ya ijaari noqon doonta haddii biduuni ciwad ku intifaaco lagu hahdo oo deetna iska soo celina caariyaa la hahdaa iyadana waa inaga soo maran waay marka ijaaradaas ayuu nooga warramaya sheekhu raximah llahu tacaala waa inay bannaan tahay marka wuxu uhi wakullu maa shay kasto daabitkiibu kuu sheegaya amkana alintifaacu bihi in lagu intifaaco ay suurtagal tahay maca baqaayi caynihi cayntiisa baaqi noqoshaydana lala qabo saxaxad ijaaratuhu ijaaradiis waa asaxay ijaaradiis waa asaxaysa in la kale kalaysta waay daabitkaasi qaar badanoo lamidna waynu soo marnay soo mahayn maxaa ka mid ahaa rahanka iyo caariyada soo ma iyo wakaalada halkana waa mid ki afraad daabidkuna waa muhim waad xifdayeysaa wa maa amkana alintifaacu bihi wax kastoy suurtagal tahay intifaaciisu in lagu intifaaca ay suurogelayso gelayso maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi noqosheeda ila jirkeeda markaas suurto gelayso waxa weeyaan intifaacu saxaxat ijaaratu ijaaradiisa waa saxay waa saxaysa amkan alintifaacu bihi ma kala dhi maa ku baay maa ku baxay ya wixii aan lagu intifaaci karin lagumaba intifaaci karayn nafciba mawale maca baqaa'i caynihi maxaa ku baxay iyadana cayntiisii waxay ku halaagsamaysa ku baaba'aysaa isticmaalku wax baaba'ayaba weeyaanba iyaduna wax baaqi noqonayaaba maaha iyaduna ma waxa weyaan dee labadaas way ku baxayaan meesha saxad ijaaratu waay iyo inoo tusaalinaya shay aanay suuragal ahayn in lagu intifaaco oo dikradiisa inayna asixayn marka haye haye waay iyado waa xagga caynta wey waa lagu intifaaci karayaa waxaan intifaac aan lahayn intifaac male laguma intifaaci karay fadlan intifaaciisa xaaraam intifaaciisa ayaa xaaraam innagu waxaan doonaynaa laa yumkinu alintifaacu bihi laa yumkinu alintifaacu bihi bayn doonayna fadlan ciida meel kareeya ciidda meel kareeya waay waay sax waay wa ayaa kal wax kale ku daraya fadal laba xinto kale xintada meel kareeya hay miyaa la kareeya waay hay hay hay waa sax waa sax way laa yumkin lintifaacu bihi nin baa beri wuxuu ka sheekeeyey eh, hargeysadii hore ayuu ka sheekeeyey dadku berigii hore miyi markii dadku iska bedow bay ahaayeenoo baabuurtanu iska yarayd oo qofku baabuurkuba inta la arkaaba yaraydba dabeetna wuxuu yidhi niman baa u heshiiyey niman meel fog ka yimid oo remiy ahaayoo xoolo inay noqdaan bidoonay gaadhay inay sii raacaan bay rabaan deetna waxay ka kareeyeen buuri maran oo aan gaadhay buuri bel iska yaalay ka kareeyeen lacagta keena gaadhiga buuriga fuula marka buuriga meeshu yaal fuula gaadhiga way fuuleen ya gaadhigu intana waa buuri oona dee gaadhiga xaggii hore maba jiraba buuri meel iska yaalla wey markay fuushiyeen lacagta ka qaaday ba iska tegeen wuu taagan yihin de ma dhaqaaqayaba goor ma dhaqaaqaya <laughs> haye buurigaa ma lagu difaci karaya n waa laga kirayn make yan baabuurkan la raacay waa kiranaya waa kiro gaai gaadhigu ama bas ha noqdo ama ku yar ha noqdo mid ka weyn ha noqde waa la kiraystaa waa kiro wey marka iminka ninkaasi raggaa laga kireeyey buurigaas ma suurta gelaysa in lagu intifaaco hal yumkin intifaacu bihi ma suurta gelaya soo ma ma ansaxayso ijaaradiisu ma ansaxayso marka nimanka waa loo celinaya waxoodii ya a waxaa a ah isaguna maalan awrbaad awrbaad kareysatay awr garbabeelay samadqaanka garbabeelay yani khalaas waktigiisa waa dhamaaday waxba qaadi karayo waxaan u kareysatay in alaabaad ku qaadi safar ku gelisid kumaba qaadi karayaba haddaas tirahda ku qaado kumaba qaadayaba waa kan uu gaboobay da- baana haysa mwaxba ma qaadi karay waaba laga daayaba markaasuu kaa kariyay ma waa in lagu intifaac maku suura gelaysaba wahalumajr wagaas qaadadka kalena laakiin waxaa dhici karta shay hadda aan lagu intifaaci karayn xagga dambe lakin lagaga intifaaci karo kaasuu asaxaya isago sida faraska yar faraska yar oo kale waxaa laga yaaba xagga dambe markuu yar roonaado oo kale iminka lama fuuli karayo laakiin markuu weynaado waa fuuli karaya marka isagoo yar haddaa laga kareeyo waad sugi kartaa intaa uu weynaanayo waad haysan doontaa deetna markaas ku intifaacay taana way ku banaatay wuxuui wakullu maa amkana alintifaacu bihi shay kasta suuragalta in lagu intifaaco maca baqaayi caynihi cayntiisa baaqi noqoshada iyadoo lala jiro saxat ijaaratu ijaaradiisa waa ansaxaysa idaa qudirat marka lagu qadaro manfacatu manfacadiisa marka lagu qadaro biaxadi amreyn laba arimood midkood marka lagu qadaro bimuddatin muddo marka lagu qadaro aw camal ama camal marka lagu qadaro wa ilaaquhaa ilaaqeedu marka la ilaaqo ee aan la sheegin xuluul iyo tajiil aan la sheegin ya yaqtadii waxa uu keensanaya tacjiila ujrati ujrada dedejinteeda ayuu keensanaya ilaa an yushtarada tajiilu tajiilka markaas in la dibdhiga mooyaane walaa tabtul ijaaratu ijaaradu buri mayso bimowti axadi mutacaaqideyni labada qofa wax kala iibsaday midkood geeridiis ku buri mayso wa tabtul bitalaf lcayn lmustajarati wa tabtulu ijaaradu waa buraysaa bitalaf lcayni cayntii baabi'itaankeeda waa ku buraysaa cayntii almustajarati la kala karaystay walaa damaana cala ajiiri ajiirka qofka wax kiraystay magdhow korkiisa buu ahaanin ilaa bicudwaanin cudwaan inuu sameeyo xadgudub mooyaane idaa qudirat manfacatuhu biaxadi amrayn marka kiradii manfacadiisa lagu qadaro laba arrin midkood biaxadi amrayn baa lagu qadaraya bimuddatin mudda lagu qadaraya aw camalin ama camal baa lagu qadaraya bimuddatin baa lagu qadariyo maxay noqonaysaa wuxuu odhanayaa waxaan waxaan kiraystay gurigan gurigan waxaan kiraystay bil mudda lagu qadaray maha muddada waa te ya waa bisha waxa uu yidhi hebelow waan ku kiraystay waxaanan kuu kiraystay inaad wax ii tushid inaad wax ii tushid de waarkaasaad ku shaqaynaysaa oo dharkaad ku talaysaa muddo bil ah waa sax ma saxayn muddaa lagu qadaray ya ya qofka de ha qofka shaqaalaha mana kira ma qof la kira saxayn camal ma ku qabanaya alka waa amal camalkaasay noqonaysaa me camalka laftiisa waa waa kuwaas wey camal buu ku qabanaya waxaan ku kira soo inaad waxa wey maradan toshid maradan tol ama gurigan dhis camalkaa qabo camal kuu qabanayo yaad u karasanaysa aw amal marka muddana waa lagu cayimaa waa lagu qadaraa camalna waa lagu qadaraa maxay ku kala duwanaanayaan shay kasta oo muddo mooyaane camal aan lagu dabdin karaynin lagu xadayn karaynin muddo lagu xadanay shay kasta oo camal mooyaane muddo aan muddo aan lagu cayin karaynin aan lagu dabdin karin lagu xadayn karaynin camal lagu xadaynay wixii labadaba ka imanayana waa in midkoodu lagu qadaraa mid waan laga sameeya hadda ma fahamta halka maalan guriga soo laguma intifaaciy looma kirasanayo ya waa muddaynu ku qadarnaa mise camal kaybuu ka imanaya mud mud mudda yaa lagu xadayn karaya mise waxa lagu xidhan karaya camal ya muddo mise camal guriga guriga gelitaankiisa dhisitaanka maha gelitaankiisa waa muddo muddu mudduun baa ka imanaysa muddo mooyane wax kale kama imanayaan marka waxayna waraysaa in la yidhahdo bil laba bilood sanad laba sannadood shay kastana muddadiisu waxay noqon doontaa inta shaygaas uu jiri karaya ya in sidaas jiri karay lagama badin maayo maalan haddii ay noqoto haddi ay noqoto geel oo kale awr buu doona inu karaysto ama faras sanad laba sanad saddex sanad uu karaysan kara waa wuu jiri karaa awrku haddinu dhimanin lakin hadduu dhaa awrka waxaan karaysa labaatan sanadood haye ma jiri karaa shay kasta intuu jiri karo dhulku in badan buu jiri karaa isagu hadduu dhul karaysto boqol sanad dhulkuma guuraya sidiisaasunbu ahaanaya ma baaba'ayo marka shay kasta muddada uu intuu jiri karayo ayaa lagu xabeynaya lagu waay nin gabadh buu soo karaystay wuxuu soo karaystay gabadhaasi inay ilmuu nuujiso inay ilmuu nuujiso ayuu usoo karaystay ma muddaynu ku qayd qaydnaa oo ku qadarnaa mise camal ya muddo muse camal muddaa lagu qadaraya waxaa odhanaa ilmaha sanad no nuuji waayo camal haddaynu ku qadarno waxaynaan garanaynin ilmuhu intee ku dhargi karaya ya ma mar buu dhargi karkaya mase laba jeer mase saddex jeer ma garan karno soo ma marka waxaa lagu qadaraya maxay muddo bay wax kale kama imanayso waxay noqonaysaa inaan idhaahno muddadaas ayaad waxa weeyaan camalkuna waxa weyaan waa nimanka wa farsamo yaqaaninto dhan waxaad kula hagaajin karta camal camal buu noqonaya mid maalan gaariga hagaajintiisoo kale dad gerishkiisa gaarigii hagaaji camal baad kula heshiinsa wada gaariga hagaaji wuu kuu shaqaynaya muddada ama ha badnaato ama ha yaraatee isag muddo markuu dhameeyo camalkii markuu dhameeya unbu shaqayntiisi isagu yeelanaya dad kula heshiis markuu dhamaystiro laakiin haddaad muddaysid waxaa laga yaaba haddaad tirahdid maalan camalka gaariga ha dhamee maanta ku dhamee afar labaatan saacadood waaa laga yaba saddex saacood gudahood ba inu ku dhamaystiro baa dhici karta waxaa kalo dhici karta inuu afartanka saacood ku dhamaystiri kariba waayaba oo ay ka badato na way dhici karta marka ka camalun bay noqonaysaa waa inuu camalkaa kuu qabto lama mudaynay lama mudaynay marka mesha maxaa naga soo baxay waxaa la keraystaa waxa la kala keraysto waxna mudda lagu muddo waa lagu qaydi waa lagu qadari doonaa wixii muddo ayna ka suurto gelinayna baa lagu qadari doonaa laakiin labadii ma la jimcinaya maya labada la jimcin maayo laisku geyn maayo oo odhan maayo qof maalan maryahan itol bil maryahan tol bil iminka labaduu israacay soo maa inuu maryaha uu tolaa waa camalkii muddadiina maxay waa bisha uu qabsaday labadii la israacin maayo maxaa dhici karta maryahan loo dhiibayba muddo bil aan gaadhin ban ku dhamaystiraa dhici karta waxaa kala dhici karaa in maryaha loo dhiibay bishuba in la dhaaftana waa dhici karta marka labadii la dari maayo midunbaa loo sheegi doonaa maryaha tol ama isagaa la karaysan doona aa bil baan ku karaystay bishaa i shaqee maryahana tol wixii marya lagu keena tol waa asaxaysa taas waay gaadhaad karaysatay gaari baad karaysatay gaadhigii aad karaysatay ayaa waxaad tidhi waxaan doonayaa waxa weeyaan inaad igeysid magaalo hiblaayo ma asaxay mise ma asaxay ya ma asaxaya mudda lagu qadaray mise camal camal camal kuqadaraysa sax wey saas noqon ida qudirat manfacatu baxadi amrayn bimuddatin muddo marka lagu qadarayo oo camalin wa ilaaquhaa ilaaqitaankeeda ijaarada laga markaas eh, laga ilaaqo aan la sheegin wa ilaaquhaa marka ilaaqitaankeeda markaan la sheegin alxuluul watajiil yani waa lacagti hadda in la kala qaadanayo in dib loo dhigayo lacagt ma imika la kala qaadanaya mise dib baa loo dhigaya markaa la ilaaqay aan la sheegin hadda miyaa la kala qaadanaya mise hadda lama kala qaadanaya gadaal baa laga qaadanaya markaan la sheegin yaqtadi waxau keensanaya tacjiil alujrati ujrada dedejinteeda in si degdega ah ujrada loo bixiyo ayay keensanaysa haddii la yidhahdo haddaad lacagta bixinaysaa haddaa la bixin doonaa haddii la yidhahdo hadda lama bixinayo ee waxa weeyaan waxaad bixin doontaa gurigan aan kaa kireeyey lacagtiisa agga dambe ka bixi idina sax wey ijaaratu markii ijaaratucayn tahay weyaan ijaarada waxaa loo qaybiya ijaaratuulcayn iyo ijaaratu dhimma baa loo qaybiya insha kitaabkeena dambe aynu ugu tegi doona haddi alla idmo waay haddii marka haddaa la bixinayaana haddaa la bixin doonaa lacagti wax lagu kala karaystay haddii hadda aan la bixinayninna haddii haddii xilligaa aan la sheegin oo la dhaa gadaal baad ka bixinaysaana gadaal buu ka bixin doonaa labadi midna lama sheegin ka war lacagti goorma la bixinaya adiga sheekaas la hadlay ah, ah, istaag mem sheekan kale sheekan kale ah. a haye maxaa la dedejinaya ya waxaan la magacaabin waxaan la magacaabin muxuu yihi waay waa lacagta soo he waay mm heshiiska la heshiiyo caadi taas waa lacagta weeyaan fadhiiso ila tacjiil ujrati buu leena haddii la shardiyo lacagta hadda in la bixinayo hadda la bixinaya ijaaratulcaynka gurigan baan kaa kareeyey sanad baana kaa kareeyey sanadkiina kun baan kaaga kareeyey kunkan hadda bixi waa dhanta kun baan kaa kareeyey kunka gadaalba ka bixi agga dambe maala bil ama muddu u qabanaya dambe tajiil dib ugu dhigay way ansaaysa ya hadda bar bixi xagga dambe ka bixi sax wey iyadana maxaa hahay maxaa hahay yaa sheegay fadal waxba buu magacaabinba guriga waan kaa kareyey sanad baan kaa kareyey sanad baan kaa kareyey kunna waan kaa kareyey lacagta alle goor kala qaadani mu sheegay waxay keensanaysaa hadda in la kala qaadanayo tajiil ujirat kaas mafaanta adu sheekhow adiga muxuu yidhi waxbuu magacaabay dabeetana waxba la kala kareysan maayo waa la kareynaya haye maa laagta lacagtana maxay noqonaysaa inta meeshu jooga la kala qaadanaya haddii la kala tagana ya hay ya ku celinaya fadal hay a a waxba muu sheeginba a iminka tacjiilka saasuu noqonay wa ilaaquhaa ilaaqeeda ijaarada in la ilaaqo oo xuluulka tacjiilka waay tacjiil yaqtadi waxa uu keensanaya tacjiil alujrati ujrada in la dedejiyo ilaa an yushtarada tajiilu tajiilka in la shariya un mooyaane marka ujrada ijaarada waa ijaaratucaynka w ijaaratudimada ayada maha waan arki doona insha allah walaa tabtulu ijaaratu ijaaradu buri mayso bimowti axad mutacaaqideyn labada qofoo wax kala guntaday ee kala karaystay midkood geeridiis ku buri mayso waayo yaa sheegay sheekha sheekha sheekh fadal khamiiska madow a ah, ahe wuuu sheekhu walaa tabdul ijaaras bimowti axad mutacaaqideyn muxuu kala jeedaa maxaa ka dhalanaya meeshaas fariid waa saas wey inuu caqdigu laazim yaa ka dhalanaysa yana sahayn de waayo maxaynu soo baranay maxaynu soo ee aan la fasiki karaynin haddii midkood qof labadii qof hadduu midkood geeriyoodo ama uu waasho ama uu miyir doorsoomo ma fasakmayo war halkana waa saas o kale marka caqdiga waa laazim buu noqonay watabطulu waa buraysaa ijaaradii bitalfin cayn mustajarati cayntii la kala karaystay baabi'itaankeeda waa ku buraya cayntii la kala karaystay baabi'itaankeeda waxaa loo qaybin doonaa horta marka hore waxaynu qaybinaa laba shaygii la kala karaystay baa baaba-ay way buraysaa buu sheekhu yidhi waxaanu qaybinaynaa horta labaynu qaybin in muddadii la karaystay ee dhammaatay iyona dhamaan muddadii hadday dhammaatay ya lacag lacagta waa kala qaadan lahaa karadana way dhamatay qofkii sanad baa laga kareeyey sanadkiibuu ku intifaacay sanadkii markuu dhammaaday buu gurigana dumay lacagti ma laga doonay ninkaas ilaan sanadkii ku intifaacay intifaaci u dhamaystay soo muddadii buu ku dhamaystay ujaaradii buu iska iska bixinaya wax alla wax markaa ninkaa u hadhay ma jirto haysana waxaa soo hadhay talabaadoo ah isaga oo intifaaci ku jira amaba aan kuba intifaacinba ayuu gurigu iyuu shay baaba-ay oo dumay hadduuna kubaba intifaacin oo muddo lagu intifaaci karaa aynay sooba marinba ya ijaaradii way burtay haddii lacag laga qaadana waa loo celin doonaa haddi wabaan laga qaadin waba lagu yeelan maayo miaalkeeda muxuu noqonaya gaari buu karaystay wuxu hi halkan iga qaad gaari buu karaystay ama guribuu karaystay saasuu gurigan ku fahmayna si fiicaneh guribuu karaystay gurigii marka uu karaystay ee lagu wareejiyey maalintii koowaad ya ayuu gelinkii dambe ama habeennimadii roobda-ayo gurigii waa dumeyba waa baaba muddadu ku jira muddo lagu intifaaci karay meeta maya laguma intifaaci karay muddo lagu intifaaci karayba maa gaari buu karaystay wuxuu u karaystay gaarigina inu kaxaysto gaarigi waa la siiyey gaarigi baan karaystay buu yidhi gaarigi baa loo dhiibay furihiina waa lagu wareejiyey dabeetana waa baxay meeshii dooni isagoo dooni inuu tago ayuu marku magaalada koonaheedaba intuuna dhaafin ayuu gaariga xumaaday uu dhaqaaqiba waay muddada uu haystay muddo uu ku intifaacan karaba maahaba nafciba ma wax nafciya male ijaaradu way burtay wixiisna waa loo doonaa haddii ka war muddo uu ku intifaacay muddada uu ku intifaacay waa laga jari doonaa inta kalena way buraysaa wey misaalkeedu muxuu noqonaya guri buu sanad kiraystay lix bilood markuu ku jiray ayuu gurigi dumay oo burburay marka uu dumay maxaa harsan lix bilood ba harsana soma lix biloodna wuu ku intifaacay lixda bilood ku intifaay lagtooda bus ka bixinaya inta kale waba laga qaad waxba laguma laha ila de intifaacin be soo ma waa saas laakiin waa inuu sheegu waa inuu waa inuu nafci una yeelin marka talef lain markuu leeyahy nafciga wuu maca nafcigi baa tegey guri buu karaystay gurigi waa dildilaacay nafcigi muu tegin de wuu yar ceebo mooyaane nafcigi muu tegin nafcigi waa leey kaa kuma jira isagu waa inu sheegu baabaa weyaan watabulu waa buraysaa ijaaradii bitalafin cayn mustajarati cayntii la kala karaystay baabi'itaankeeda ku buraysa walaa damaana cala ajiiri ajiirka korkiisa magdhow mu ahaanin ilaa bicudwaanin ajiirku waa qofkii wax karaystay wey magdhow korkiisa mu ahaanin halkan maxayn ka qaadanaa iyadana ya inuu yahay yadu amaana gacantiisu faslun waljacaalatu jaa-izatu jacaalada af soomaali waxay noqonaysaa oon baadifad baadifad ma taqaani a qofka yidhaahda awrkaygii hallaabay qofka ii keenay intaasu mushqaayada baan siinayaa waxaa iga hallaabay qofka ii keena ee iisoo hela waxaasaa siinayaa maxaa la dhahdaa ya maxaa la dhahdaa abaal abaalmarin ma mise baadifad bandon badidon qofka baadid wab doon wuu doonayaay lakin ninkan laba la siinaya jacaala lacag la siinaya waxaa leeya haddaad awrkii hallaabay aad ii keentid boqol kun oo shilin baan ku siinaya a maxaa dhahdaa hay baadifad kaasmeya waljacaalatu jacaaladu jaa-izatun waa mid banaan weeyaan xukunkeeda ku shega alka soo maarti wahuwa jacaaladu an yashtarita inuu shardiyo fii raddi daallatihi shaygiisii hallaabay soo celintiisii soo celinteedii iyo wuxuu u shardiyayaa ciwadan ciwad buu shardiyayaa ciwadkaasoo macluuma la garanaya faidaa raddahaa markuu soo celiyo daalladii shaygii hallaabay istaxaqa dalika alciwad ciwadkaas ayuu mutaysanaya ciwadkii almashruud ee la shardiyey ay mutaysanayd aljacaalatu iyo aljicaalatu iyo aljucaalatu intay ku banaatay <coughs> waxaa banaan jiimka in la kor dhabo la hoos dhabo iyo in la godo inta way banaanyi haye adiga a haye maxay nidhi sheekhaan ka hadlaya sheekha baa u si fican fursa horta sibcan fursada ha ogsid stag fadhi gudkeer haye muxuu yidhi ha jaba way fadhiisa sax weeyaan arrinta jiimka in la kor dhabo iyo in la hoos dhabo iyo in la godaa inta way banaantay waad waad akri doontaa saa doonteed waa aqriya aljacaala jacaala jucaala sheekun uu kuu sheeg wuxuu kugu yidhi an yashtarida fii raddi daalatihi ciwada macluumaa waa way yar ballaarhan tahay lakiin insha allah iyadoo faahfaahsan kitaab ku xiga buu inoogu iman doonaa imika khulaasya buu ku siiyey khulaasaa siixaysa laakiin khulaasya marka fahamtid inta kale dheeraadkan si fican bad fahamsaa insha allah waljacaalatu jacaaladu jaa wey halkan muxuu inoogu sheegay xukunkii soo ma inay banaanta maxaa banaan inaad tidhaahdid qofka waxaa ii qabta waxaasuu leeyahay iminka nin baa wuxuu yidhi caruurta ninka ii bara akhriska iyo qoraalka qofka ii bara ya waaas waan intaasaan siinaya waa siinay wa inu maclum noqdo markaas ciwadan maclum b nol mota lacag intaa leg baan sina lagti inu ma banaanta ma so banaana ya banaanta soo ma goormuu ninkaas yeelanayaa muxuu ahaa lacagtaa loo magacaabo goormuu yeelanaya markii caruurtaasi ay bartaan qoraalkii akhriska labadaba waxna ay akriyi karan waxna ay qori karaan markaas wixii la siinaya haddii qoraalkii akhriska labadaba garan waaya ka war waxba yeelan maayo marka wuxu uhi wahuwa an yashtarida inuu shardiyo fi raddi daalatii shaygii ka hallaabay soo celintiisa iyo wuxuu u shardiyayaa ciwadan ciwad ciwadku waa bedel wab waxbuu siinaya la garanayo ciwad macluum waa inu noqdaa halkaa muxuu ku baxay majhuulu noqdo dadkeena qaar ka mid ihii qalad bay sameeyaan qaladkaas muxuu noqdaa wuxuu noqonaya wuxuu odhanaya wuxuu odhanayaa maalan alaabba ka hallaabaysa alaabtaa qofka ii keena abaalmarin baan siinay ma ansaxayso waayo yaa sheegay sababta ina ansaxay hay alaabta magaceeda sheegi hadduu idhahdo alaabtayga halad basaboor ka war uu sheegayba haye ma sax ma noqonaysa may ma noqonayso haye ah fadal haye may ma ansaxaysa mise ma ansaxayso su-aashu waa intaas weyaan ha iyo maya mid waayo halkaa inta intaas ban doonn abaalmarintan baa jahaalo ku jirta ciwadan macluuman baa la doonaya maaha macluuman macluma maxay waa yna majhuul noqonin waa in noqoto mid isla garanay taasa mesha maqan faidaa raddahaa marka uu soo celiyo wixii halaabay istaxaqa waxau mutaysanayaa markaa caamilkii dalika alciwada ciwadkaas almashruua ee la shardiyey ayaa mutaysanaya ciwadkaa la shardiyey buu mutaysanaya markuu keeno weeyaan hadduu keeni waayo ka war maxamed uu baxay uu raadiye raadi raadi raadi uu soo waayey uu yimid wuxu waan soo waayey wax ma yeelanaya wax ma yeelanaya wax waxaa ku yeelanaya mar alle marka wixii uu keeno u yeelanaya halkaa aynu ku dayno wsala allahu waslama wbaaraka calaa maxamed wala ali w